bay ka dhigaan annikaax waalaaq way israaciyaan laakiin alimaam anasacri raxmatullah iyo mualifiin badan asxaabu sunanka ah laba kitaab bay ka dhigaan kitaabkaas hore marka oo kitaabu nikaaxa ilaa laba boqoloo xadiid ayuu ku dhowaa sidoo kale kitaabu alaaqna isna sidaas oo kale wuxuu ku dhowaan doonaa ilaa laba boqol oo xadii marka isku jirkooda waxay isku noqonayaan ilaa afar boqoloo xadii axaadiis ku dhow waa wax aad runtii u badan oo intaba ka hadlaysa nikaaxa iyo alaaqa ahamiyadda imaamku u siiyey caleyh raxmatullah iyo axaadiis soo jamciyey ay arrinta iyada ah ayaad ahamiyadaasaad ka garanaysaa weyaan kitaabu alaaqi furiinka ayuu kitaabkan u kitaab yahay alaaqa xagga luqada waxaa la yidhahdaa carbeed xallu alwihaaq xallu alwihaaq xerag xiran oo la kala fura ayaa la yidhaahdaa xagga luqadda waxaa laga soo qaaday oo mushtaq uu ka yahay min aliطlaaqi lafdada iطlaaq la yihahda laga soo dhambalay wa huwa alirsaalu waاtark in la sii deeyo iyo in laisaga taga ayaa xagga luqadda طalaaqa la yidhaahdaa xagga sharcigana fuqahada waxay leeyihiin waxaa la yihahdaa xallu cuqdat الtaswiij faqaط xallu cuqdat aw cuqdat ataswiiji faqad in la kala furo ama la sii deeyo guntintii nikaaxa ama guurka guurkii oo wixii isku hayey la kala fura waa furiinka caadiga ayaa la yidhaha ay leeyihiin raxima allahu اljamiic baabu waqti الطalaaqi lilciddati alatii amara allahu caza wajala an tuطalaqa laha الnisaa baabu waqti alaaqi dalaaqa xilligiisa ayuu baabkan u baab yahay lilciddati xilligii iyo sunnadii allatii taasoo amara allahu alla weyne uu faray caza wajal caza qaalib ahaaye oo wajalla alla weynaaye an nualiqa am an tuallaqa tam yaa idin qormaysa nuun tuallaqa in loo fura laha iyada annisaau dumarkii baabkan wuxuu baab u yahay xilli waxaa jira iyo hab waxaa jira oo sunno ah ood rabbigeen subxaana wa tacaala faray dumarka markii la fura in sidaa iyo xilligaa loo fura marka arrinta ayada caddayn la caddeeyo ayuu baabkan u yahay xilliyo waxaa jirta aan la ogolayn in furiin la rido xiliyo waxaa jirta in la rida hadiiba laga maarmi waaya ay banaan tahay marka waxaa la yidhahda alaaq albidci waalaaq اsuni ayaa la yidhahda alaaqa bidcada ah iyo alaaqa suniga ah wuxuu imaamka ka hadla marka oo axaadiis badanna uu ka keeni doono iyada iyo baabka ka dambeeyaba oo baabu alaaqi الsuna labada baabba inta badan wuxuu keeni doonaa imaamka raximah اllah waasica axaadiista ka hadlaysa in xilliga haweeneyda xaydka ay qabta aanan la furin oo xilliga naagta ama haweeneyda la fura ay noqoto xaaskiisa ninka markuu fura haddii furiina u yimaado oo jid kale la waayo xilligaas xilli daahir ay tahay inay noqoto daahirkaasoo weliba uusan taabanin sidaas weyaan maxaa yeelay markii saal loo furo furiinkaas iyadoo daahir ohon la taabanin markii la furo ciddadii waa u bilaabatay laakiin markii iyada oo xayd qabta la furo amaba iyada oo daahira ah, laakiin lagu dhaqday ama ninkii iyada ay wada dhaqdeen la furo xilligaas waxaa weeyaan ciddadii a ku dheeraani marka si waxay noqonaysaa khilaafsan eh, sunnadii dumarka in loo furo ciddadii ilaahay u faray subxana wa tacala in loo furo diidan marka axaadiista noo imaan doonta intooda badan macnahaas ay ku dul wareegayaan ama macnahaas ayay ishaarayaan ay xoojinayaan wallahu aclam xadii saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi abarna cubaydlah bn saciid asarksi wa iqatu ma'muun qaala xadaana yaxya bn sacid alqaطaan tabt xuja can cubaydillah ibni cumar alcumari wa tabt qaala ahbarnii naafic naafic mowla cabdilahi bni cumar weeyaan cabdilaahi ibni cumar cabdilaahi buu iska yihi meeshaan cabdilaahi waxaana soo marnay haddii marba cabdilaahi la iطlaaqa in oonan aabbihiis la raacin saxaabadan u yahay ama cabaadilada u yahay in cabdillahi bn sacud loola jeedo laakiin meeshaan cabdulahi ayuu yidhi waana cabdulahi bn cumar maxaa marka qariinaa maxaa keligiis loo dayay waxaa noo imaan doonta cumar ibn khaaab radia allahu ta a iyo laftirkiisa oo iska hadla ayaa noo imaan doonta oo aabihii ah marka aabbahay ayuu leeyahay marka cabdullahi bn mascuud aabihiina cumar lama yihahdo waa mascuud aabihii marka qariinadaas ayaa lagu fahmay sidaa weyaan inuusan cabdulahi ibn mascuud ahayn can cabdilaahi ibni cumar ibn khaaab radi allahu taala anhuma anahu cabdulahi bn cumar alaqa wuxuu furay imraatu haweenaydiisa wahiya iyadana xaaidun ay xayd qabto haweenaydaas eh, xaydka qabtoo la furay waxaa la yidhi magaceeda waxa la jiray aamina binti khifaar aamina binti khifaar ayaa magaceeda lagu sheegay fastafta cumaru cumar ayaa fatwo weydiiyey rasul rasulka a sal slm su-aashaas jawaabteeda iyo xukunkeeda ayuu sharci ahaan nabigeena weydiiyey calayhi salaa slam faqaala wuxuu yidhi ina cabdallaahi cabdullahi bn cumar alaqa wuxuu furay imra'atahu haweenaydiisii wahiya iyadana xaaidun ay xayd qabto faqaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu calayhi waali wasalam mur waxaad fartaa cabdallaahi cabdullahi bin cumar waxaad fartaa an yuraajicahaa ay falyuraajicahaa ha soo ceshto inuu xaaskiisa soo ceshto far weeyaan uma kadibna yadachaa ha isaga tago oo ha daayo xataa tadhura ilaa daahirka noqoto min xaydatiha xaydkeedan haadihi eetanna uma kadibna taxiida ay xayto xaydatan ayd ukhra ee kale faidaa ahurat haddii ay daahir noqoto fain shaa hadduu doono oy mxuu ahaa xaydkii dambe ay ka baxdo fain shaa hadduu doono falyufaariqahaa haiska fura qabla an yujaamica intuusan u galmoonin ka hore wain shaa hadduu doono falyumsika haiska haysto fa inahaa arinta ayada iyo habkaas in wax loo furo oo haweeneyda iyadoon xayd qabin oo weliba aan xilka mxuuah oo daahir ah daahirkana lagu taabanin in la furo fa inahaa furiinkaas iyo arrinkaas isaga ah oo iyadoo daahir ah oon la taabanin la fura alciddatu waa sunnadii iyo jidkii iyo ciddadii allatii taasoo amara allahu alweyne uu faray an tuطallaqa in loo furo laha ayada annisaau yaa ayuha الnabiyu ida طallaqtum الnisaءa faطalliquuhunna liciddatihinna sidaa weeyaan waa ciddadii ilaahay subxana wa tacaala uu faray in loo furo dumarka ee saas io ariiqaasa loo fura saasuu nabigan yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiid saddex boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa akhbarna maxamed salawat almuraadi wa iqatun qaala ambana cabdqasim cabdiraxman qasim bn cutiqi wa iqa can malik ibn anas bn abdal hijra can naafic mowla cabdilaahi bni cumar can ibni cumar radia allahu tacala canhuma anahu cabdilahi bn cumar alaqa wuxuu furay imraata haweynaydiisi waa asmaa bint khifaar ayuu furay wahiya iyadan xaaidan ay qabto fii cahdi rasul nabig zamnki sal slm fasaala cumaru cumar wuxuu weydiiyey ibnu khaaabi ahaa radia allahu ta arda sayid cumar amiirulmuminiin ayaa waxuu weydiiyey rasuul allahi rasuulka al sal allahu alayhi wali slm can dalik arrinkaas ayuu wax ka weydiiyey faqaala rasul rasulka wuxuu yih sal slm murhi waxaad fartaa falyuraajicha soo cishto oo rajciyo ahaan haweenayda usoo noqsado uma kadibna liyumsika iska haysto xataa tatura ilaa daahirka noqota uma kadib taxiid ay ka xayto uma tatura ay daahir ka noqoto uma intaa kadib ishaahat uu doono amsaka uu haysanaa bacdu intaa kadib oo xaaskiisii uu haysanaya wain shaa hadduu doono allaq uu furi qabla an yamasa intuusan taabanin ka hore fatilka ta'yada ah alciddatu waa ciddadii allatii taasoo amara allahu alweyne u furay caza wajalla an tuallaqa in loo fur laha iyada nisaa dumarkii oo dumarka iyagoo xayd qaba in loo furo ma ahan sidaa weeyaan xadii saddex boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa laakiin ma dhacaya furiinkaas ma dhacaya furiinkaas ma dhacaya ha wuu dhacaya laakiin waa furiin bidci ah oo bidci ah oo darar iyo idraar uu ku jiro xadii saddex kun saddex boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala imaam nas akhbarnii kaiir ibn cubayd almadxaji waa iqa can muxamed ibn xarb alkhawlaani waa iqa qaala xadana zubayd maxamed ibn ubayd zubayd waa iqatun tabt qaala su-ila zuhri alimaam maxamed shab zuhri ayaa waxaa la weydiiyey keyfa alaaqu alaaqa siduu yahay lilciddati ciddadii ya ayuha nabi ida alaqtum nisa faaliquuhuna lcidatihina ciddada ayada waxay tahay oo muxuu alaqa habka ciddada waafaqsan loo fura muxuu yahay fa qaaluu i ahbarnii waxay u yaa dhihi zuhri ayaa dhihi saalim bna cabdillaahi bni cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhuma waraxima saalima wajamiica aruwaat ana cabdlahi bni cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhuma alaqa wuxuu far imra qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi cbdillahi bn cumar allaqtu waxaan furay imraatii haweenaydaydi fii xayaati rasul nabig zamnki sal slm wahiya iyadana xayduna xayd qabto fadakara dalika cumar cumar wuxuu sheegay rasul bu shegay sal slam fatahayada rasul nabiga all ka xanaaqi fii dalika arrinkaas wuu dhibsaday aad buu u dhibsaday uu ka xanaaqay faqal wuxuu yidhi liyuraajicaha soo ceshto uma kadib yumsika ha haysto xataa taxiida ilaa ay ka xaydto xaydatan aw tatura ay noqoto riwaayaadka marka mid laba xayd ayaa leedahay midna waa han xayd fain badaa lahu haddii ay u muuqato an yualiqaha inuu alaqo aahiran xaalayta mid daahir ah qabla an yamasa intuusa taabanin ka hore fadalika aalaaq kaas waa furiinka lciddati ciddadii ilaahay u faray in loo furo dumarka lagu furay ama sunnadii weeyaan kamaa anzl allah alweyne si u soo dejiyey subxaana wa tacaala ama caza wajal qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi faraajactuha waan soo cishtay waxasabtu laha waxaan u xisaabay ataliiqata alaaqi alatii saasoo allaqtuha aan furayn aan u xisaabay oo gabadhii waxayd qabta haddii aad furto horta waxaa weeyaan furiin bidci hawa kow laakiin gabadhi halkaas furiin ama halkaas eh, alqa way kaa dhacaysaa way kaa dhacaysaa weeyaan saas ayuu ah, muxuu caddaynaya cabdullahi bin cumar iyadoo ka sarexsan oo ka cadna waa noo imaan doonta oo isaga dembiga oo isa saari oo ari haddii aan dembiilo noqday oon doqonoobay oon jidka fiicnay mari waaye gabadha maxaa dulmigeeda waxaa weeyaan aniga muxuu abadkaas wuu iga lumaya saas ayuu leeyahay waa noo imaan doonta insha allah tabaraka wa tacala xadiid saddex kun saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa akhbarni moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culey wahiqa wa cabdullahi ibn moxamed ibn tamiim almasisi wahiqa can xajaaj ibn maxamed alacwar wahiqatu tabtin ikhtarada fii aakhirihi qabla mowtihi bialaai sanawaat qaala qaala ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdi ibn jurayj wahiqatu tabtun yursl wayudlis qaala akhbarni abu zubayr moxamed ibn muslim tadrus saduuqun yudalis anahu abu zubayr samica wuxuu maqlay cabdaraxmaan ibnu ayman ninka la yihah ayuu maqlay yas'alu isagoo wax weydiinay ibna cumar cabdullahi bn cumar ibn khataab radi allahu tacala canhuma wa abu zubayr abu zubayrna yasmacu uu maqli kayfa sideeba tara u aragta fii rajulin allaqa fur imraata haweenaydiis xaaidan xaal ay tahay mid xayd qabto cabdullahi bn cumar baa la weydiinay nin xaaskiisii oo xayd qabta furay siday kula muuqataa see la yeeli xukunkeeda suu noqonay faqaala wuxuu ku yidhi allaqa wuu furay cabdullah ibnu cumar ayaa wuxuu furay imraata haweenaydiis wa xaaydan iyadoo xayd qabto isagii marka ayb ahaan ayaa waxaa weyaan uu iskaga sheekaynaya qof aan la joogin camal ama qof kale inuu ka hadlay calى cadi rasul rasulk sl mki sal slm fasala cumar cumar wuxuu yidhi rasul ayuu weydiy sal slm faqaala wuxuu yidhi cumar ina cabdاllahi bna cumar طalaqa wuxuu fil imrata haweenaydiis way xaaidun ayadoo xayd qabto faqala rasul ll sl slm liyuraajicha ha soo noqsado faraddaha calaya waa ii soo celiyey oo gabadhii waxaa wey wuu soo noqsada waa lagu soo celiyey aabbihi soo celinaya qaala wuxuu yidhi idaa ahurat haddii ay daahir noqota falyualiq ha fura aw liyumsik ha iska haysto qala ibn cumar wuxu yih abdulahi bn cumar faqaala nabiy nabigan wuxu yih sal slm yaa ayuha nabiyu nabi allow idaa allaqtum الnisaaa dumarka haddii aad furaysaan faaliquuhuna u fura liciddatihinna ciddadoodii marka tafsiirkeedu wuxuu noqday fii qubuli ciddatihinna fii qubuli nabiga fasir ala sl slm fii qubuli ciddatihinna ay fii waqti fii waqtin tabdau fiihi alcidda oo fii waqti waqtin tabdau fiihi bishuruuci fi lcidda xilli ay gabadha marka marka la furoba hore ciddeeda ay ka bilaabanayso ka dhiga saasuu muxuu ahaa tafsiirkeeda ku fasiray nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam idaa tahurat falyualiq aw liyumsik qaala ibnu cumar faqaala الnabiy sal slm ya ayuha الnabiyu ida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna ay fii qubuli cidatihina cidadoodii bilowgeeda iyo gudagalkeedii ha u furina oo xili ay muxuu ahaa u dhaxaynaysa markay ciddada bilaabaysa iyo marka la furay muddo ay udhaxaynaysa ha yeelina gabadhii xayd marka iyadu ku dhaca ku dhacay u furay marka xaalad adagaa gabadhaa qabsani gabadhaa xaalad adagaa qabsanaysa marka waqtigeedii ayaa dib u dhici qur'igii alaaa qurudi marku dheeraanaysa waxaa weya arbaca ilaa hamsan ay ku gaarta suuragal wallah aclam waay xadiid saddex kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بشار بندار وثقة الحافظ قال حدثنا محمد جعفر غندر وثقة صحيح الكتاب قال حدثنا شعبة وإمامك عن الحكم بن عتيبة الكندي بريها والنغمرة عتبة عتبة قرنا نقول دميس من الهراء أيام كسوة كلا تقني وثقة ضبط فقيه إلا أنه ربما دلس قال سمعت مجاهد بن جبر وإمام في التفسير وثقة isagoo ka warama mujaahid can bn cabaasin radi allahu ta anhuma fii qowlihi qowlka alla caza wajal yaa ayuha nabi nabi allow idaa alaqtum haddii aad furtaan anisa dumarkii faaliquuhuna ay ida aradtum alaqa anisa faaliquuhuna ufur liciddatihina ciddadoodii qaal ibn cabaas wuxuu yihi radi allahu canhu qubuuli ciddatihinna ciddadooda meeshii bilowgay ka bilaaban lehed xilliga ay tahay xilligaas fura oy daahirka tahay aanaan daahirkaasna lagu taabanin baabu alaaqi sunati alaaqa sunada ayuu baabkan u baab yahay hh xadiiskan xadiidkan cabdullahi bin cumar wuu noo soo noqnoqon doonaa caaw ya meel badanoo nooga imaan doona laakiin imaamka mar kasta wuxuu u daliishanayaa tarjamada u daliishanayaa meeshu maxalushaahidkale kolleyba hadda tii hore waxaa weeyaan xilligii la faray in dumarka la fura jawaabteed axaadiistan kulli waxay noqotay in ay noqonaysa iyadoo daahir ah gabadhi oo xayd aanan qabin kow sidoo kale intay daahirkaas ahaydna ninkeeda uusan u galmoonin xilliga marka dumarka in la furo rabbigana faray haddii la furi waa xilliga iyada ah xilliga la diidayna waxaa weeyaan iyada oo xayd qabto amaba iyada oo xayd aan qabin oo daahir ah laakiin daahirkaas ninkeedii ay wada dhaqmeen in la fura labadaba waxaa weya waa manhi waa la diiday sidaa weyaan baabkaas marka intaasuu xadiisu imaamku u keenay kow laba saddex afar shan xadiis u keenay halkaas weyaan waana xadiidka cabdilahi bin cumar iyo furiinka gabadhii asmaa binti khifaar uu furay radia allahu tacala canha wa ardaaha waaya baabu alaaqi asunati alaaqa sunnada iyuu baabkan u baab yahay weyaan oo alaaqa sunnada nabigeena waafaqsan calayhi الsalaatu wasalaam ilaahayna amarka uu jideeyey waafaqsan ayuu baabkan u baab yahay xadid kun saddex boqol iyo iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas altaquna moxamed in yaxya ibn ayub athaqafi wa iqat xaafid qala xadaثana xafs bn kiyaas athaqafi wa iqat faqihun tagayara xifdu qaliila fi اlأkhir qaala xadaثana acmash sulayman ibn imran kahili weyaan can abi isxaaq الsabici wa iqat caabida muktirun tagayara fi اlaakhir aw fi aakhirihi can abi laxwas abilaxwaskan salaam ibn sulaym ha u malaynina waa cawf ibn malik alashjaci waa iqa can cabdilaahi ibni mascuudi radia allahu tacala canhu arda alhudali anahu cabdillah bn mascuud qaala wuxuu yidhi alaaqu sunati alaaqa sunnada taliiqatun waa hal horta alaaq laba iyo saddex ma aha kow waa hal taliiqatun ay taliiqatun waaxida waa hal alaaq wahiya haweenaydana aahirun ay aahir tahay xayd qabin fii hayri jimaacin galmana marka ayada ayna daahirka dhexdiisa uusan ku dhicin intaas inay isdaba taalla ayaa alaaqa sunnada ayuu leeyahay cabdilaahi ibn ibn mascuud radia allahu tacala anhu arda fa idaa xaadat haddii gabadha ay xayto aw tahurat ay daahir noqoto طalaqaha ukhraa mid kale ayuu hadana furay faida xadat di ay daahir noqotona طalaqaha ukhraa mid kale ayuu furi uma tactadu bacda dalika intaa kadib waxay ku cudurtarsanaysaa bixaydatin hal xayd qaala axmash wuxuu yihi sa'altu ibraahim faqala wuxuu yihi mila dalik saasoo kale ayuu yihi marka dalaaqa sunnada ah in saddex liisraaciyo ma ahan macaanida meesha ka muuqata waa saa weeyaan iyo in gabadhii oo daahir ah la furo sidoo kale in la furo iyada oo oon loo galmoonin daahirkaas loogu galmoonin xadiidka saddex kun saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas akhbarna camr bn cali fallaas waa iqatu xaafid qala xadathani axmed saciid alqaطaan can sufyaan الthawri can abi isxaaq الsabiici can abi laxwas wa cawf ibn malik alashjaci can cabdillahi bn mascuudin radi allah ta qala wuxu abdillah bn mascuud alaaqu sunati alaaqa sunada an yualiqaha waa inuu gabadha fura iyo xaaskiisa duu furi daahiran xaal ay tahay mid daahira fii hayri jimaacin galmana meesha ayna dhicin baab maa yafcalu ida alaqa taliiqatan wahiya xaaid baabu maa yafcalu muxuu samaynayaa idaa alaqa ninka haduu fura taliiqatan hal dalaq wahiya xaaidun iyadoo xayd qabto ma loo xisaabaya abadka isaga mis looma xisaabayo xadiidka cabdulahi bn cumar ayuu noo soo celinayaa eh, laakiin meeshuu u daliishana waxaa weeyaan inuu cabdulaahi dhihi doono waa lii xisaabinaya radia allahu taala an arda xadii saddex boqol iyo iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imam na maxamed ibn cabdilcla asancani wa iq qala xadana muctamir sulayman wa iqatun tabt qala samictu cubaydilahi bn cumar acumari wa iqatun tabt can naafic can cabdilaahi bn cumar anahu cabdilahi bn cumar radia allahu taala anhuma alaq wuxuu furi imraata haweenaydiisi wa hiya xaaidan iyadoo xayd qabta taliiqatan hal dalaq faindalaqa cumar cumar ayaa marka tagay faahbara nabiya sal l slm nabiga ayuu u sheegay alayh sl slm bidalik arrinkaas faqala lahu nabiy nabigan wuxuu guri sal sl murru waxaad fartaa mur waxaad qortaa cabdalahi cabdulahi bn cumar falyuraajichahaa ha soo ceshto gabadhii oo rajciya ama raajictak hadhaha faida اktasalat markii ay xayd ka qabaysata falyatrukaha ha iska daayo xataa taxiida ilaa ay ka xaydto faida اktasalat markii ay qabaysato min xaydatiha alukhra xaydkeeda dambe falaa yamasa yuusan taabanin xataa yuطaliqa ilaa u ka furo fain shaaa hadduu doono marka an yumsikha inuu haysto xilligaas ay daahir noqotay oo dambe falyumsikha iska haysto fainahaa arinta ayadaa alciddatu waa ciddadii iyo ariiqii allatii taasoo amara uu faray allah alweyne caza wajal an tualaqa in loo furo lahaa iyada nisaau dumarkii imaamka intaas marka wuxuu u deliishanayaa xadiidka qeybtiisaan axaadiis soo socota ma isaabsana maatan maa yafcalu idaa alaqat ariiqatan way xaa'idun wuxuu samaynaa weyaan tan marka ma loo xisaabanayso loma xisabana waa noo imaan doontaa xadis saddex kun saddex boqol iyo todobiyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna maxamed ibn khaylaan almarwsi waa iqa qala xaddaثna wakic bn jarax aruasi waa iqa qala xaddaثna sufyaan ibn cuyeynat can muxamed ibn cabdiraxmaan mawla طalxa alqurashi mawlaahum waa iqa can salim ibn cabdillahi bn cumar bn khaaab radia allahu tacala canhuma waraxima salima waa iqa faqiih anahu ninka can bn cumar cabdillahi bn cumar ayuu ka wariyey anhu cabdulahi bin cumar alq wuxuu furi mraatu haweenaydiis way xaaydan ayadoo xayd qabto fadakara dalika linabiyi nabigan ayuu sheegay sal l slm faqaala nabigan wuxuu yihi murhu far falyuraajiciha ha soo cishto uma kadib liyualiqaha furo wahiya iyadana daahirun ay daahirta xaamilun ay xaamilo tahay saas ayuu waxaa weeyaan uu yidhi nabigeena sal allahu calayhi waaalih wasalam baabu alaaqi ligayr ciddati ciddadii lisfaray iyo ariiq lisfaray furiin aanan ku qotamin wuxuu ku soo roriyay baabkan baabu alaaqi furiin ligayri ciddati ciddadii keyrkeed ama ciddadii lisfaray in loo furo dumarka haba aan waafaqsaneen furiin dumarka loo furo ayuu baabkan u baabay xadis saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna ziyad ibn ayuub الطuسي البغدادي wa ثiqة xافظ qال xadثna شhيب بشhير الواسطي imaم ثiqة مdلس qال أخبرna بشر أو أبو بشر وجعفر بن إyاس الأشكري wa ثiqة عن سعيد بن جuبير waa imaمkii عن بن cمر رضي الله taعالى عنهma أنه cبد لله بن cمر طلق وxuu furay imrأته haweeneydii wahiy iyadna xaydun xeyd qabto faradha calيه رasuل nabga ayaa u soo celiyey xatىa طلqaha ilaa uu ka furo wahiy طاahirna iyadoo طaahira waaya الطلاaq لغayr الcidة وma يxtaسب minه عlى المطلق baabu alaaqi alaq iyuu baabkan u baab yahay ligayri اlciddati sunnadii iyo ariiqii lisfaray dumarka in loo furo alaaqa ku dhaca wixii ku so aror yuu baabkan u baab yahay iyo wamaa shay yuxtasabu laga loo xisaabiyo minhu xaggiisa cala qofkii gabadhaas xaydka qabta furay wixii ciddo ah amaba w afwan wixii oo taliiqo ah oo loo xisaabinayo baabkan ubaabi yacnii furiinkii aan sunnada waafaqsanayn horaana waa ka soo hadalnay qeybna waa ka tahay meeshaan kow tan labaadna ninkaas gabadha furay oo ariiqadii sunnadii aanan marin oo gabadha xayd qabto ama iyadoo daahirahood u galmooday furay taliiqa miyaa dhacaysa ma labaa dhacaysa ma kulle ma ka wada dhacayaan waxba kama dhacayaan miya wuxuu ku soo arooyo baabkan u baabay xadii saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi alai akhbarna qutay ibn saciid qaala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham can ayub ibn abi tamid sikhtiyaani can moxamed ibni siriin can unis ibni jubayr albahili waa iqa raggaas kale waa ragga taqaanin qaala sa'altu ibn cumar cabdullahi bn cumar ayaan weydiiyey radia allahu tacala canhuma can rajulin oo alaqa furay imraatu haweenaydiis way xaa'idan ayadoo xayd qabto faqaalu yihah tacriif miyaad garanaysaa cabdullahi bin cumar miyaad garanaysaa <laughs> waaba garana abcan u weydiiyey uba weydiiyey soo ma garanaysa ha waa aniga abcan waa saas wa fainahu cabdullahi bin cumar alaqa wuxuu fidhi marata haweenaydiisa wahiya xaydan iyadoo xayd qabto fasa'ala cumaru cumar wuxuu weydiiyey radia allahu tacala canhu arda annabiya sal l sl nabigan ayuu weydiiyey fa nabiga wuxuu faray an yuraajicahaa inuu horta gabadha soo ceshto kow uma kadibna yastaqbila u qaabila ciddataha ciddadeeda faqultu lahu waxaan ku idhi fayactadu miyuu tirsani bitilka taliiqati furiinkaas oo inaad ka dhacay miyuu xisaabsani ilaa saddexaa muxuu ahaa gabadhii aalaaqu marataani faimsaanku macruuf tasriu bixsaan oo kii saddexaada marka kii hore oo marka gabadhii oo xayd qabta uu furay muu ku xisaabsan yaho qofka ma xisaabsani qaal wuxuu yidhi ma maxay tahay wa maxay tahay maxaa kale ara'ayta bal ka waran in cajaza hadduu cajisay wastaxmaqa uu doqonoobay ma marka ma gabadhii aad xerageedii ayaa iyadoo kaamil iska haysanaya saas maaha yacni xataa doqonnimo ha ku dhacdo cajis ha ku dhaca marba hadduu gabadha furay oo iyadoo xayd qabto markuu doqonoobay amaba cajisku ku dhacay gabadhii oon sunno waafaqsaneen ama furiin aan sunno waafaqsaneen ayuu la imaaday marka xitaa haddii taas aad ku dhacay oo asaga aad doqonoobay allah ka dhige ma gabadhiiba muxuu ahaa saddexdeen iskaga haysana maya xabadkaas waa ka dhacay macnaheeda wallahu aclam xadiid saddex kun iyo afar boqol alxamdulilah caaw ah, afar boqol ayaan gaarnay waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi akhuna yacquub ibn rahim dawriq wa xaafid qala xadathana ibn culaya can yunis ibn cubayd alcabdi alkhazaaz wa hiqatun faadil waric can maxamed ibn siriin can yunis ibn jubayr albahili iqa qaala qultu waxaan u irli ibn cumar cabdullahi ibn cumar radia allahu tacala canhuma rajulu nin oo alaqa furay imraata wahiya xaaidun iyadoo xayd qabta ka war faqala wuxuu yihi cbdilahi bin cumar atacrif cabdilahi bin cumar fainahu cabdilahi bin cumar alaqa wuxuu furay imraata wahiya xaaidun iyadoo xayd qabto faata cumaru cumar wuxuu yimid annabiy nabigu yimid sal sl yasaluhu isagoo weydiini faamara wuxuu faray an yuraajicaha inuu soo cishto uma yastaqbila ciddata ciddadeeda u qaabilo oo ciddadeedii xilligeedii muxuu ahaa aada la sugo qultu lahu waxaan u idhi idaa alaqa arajulu ninka haduu fur imraata wahiya xaaidun iyadoo xayd qabto ayactadu bitilka aliiqa furiinka isaga ma tirsani oo ma loo tirinaya qaalu hi mah oo yani mah u weydiini oo maxaa kale camal wa ama warkaas iga da camal wa mah ay intahi camal wain cajaza haba diide ha cajizada wain cajaza haba cajiza wastaxmaqa haba doqonooba yani macnaheedu waxaa khalad ha ku dhacad war oo isagoon aqoon diinta u lahayn amaba waxaa weeyaan aanan xanaaqiisa xokamayn oo doqonoobay gabadha haba fure eh laakiin waa loo xisaabinaa sidaa weeyaan baabu اhalaaثi almajmuucati wama fiihi min الtakhliid baabu اhalaaثi saddex almajmuucati ee hal mar la jamciyey iyo wamaa fiihi wixii ku sugan oo min ataqliidi adkayn la adkeeyey wixii kuso aroyo baabkan u baab yahay yacni gabadha in la yidhahdo saddex ayaad ku furan tahay oo hal mar laisu raaciyo yacni wixii ku soo arooray iyo weliba adkayn la adkeeyey ayuu baabkan u baab yahay xadiidka dambe waa xadii daciifa saddex kun saddex afar boqol iyo koobaad waa xadii daciifa qaala alimamuna sanad nasr ibn daawuud almahri almasri waa iqa can ibnuh abdillah ibn awd almasri qaala akhbaranii makhrama ibnu bakayr bn cabdillahi bn ashaj wa saduuqun riwaayatuhu can abihi wijaada horaan u sheegnay ninka la yihahda makhrama ibnu bukayr ibn cabdillahi alashaj aabbihiis ayuu ka wariyaa laakiin axaadiista aabbihiis uu ka wariyey aabbihiis toos uguma qaadanin laakiin kitaab qoran iyo buuq qoran oo aabihiis axaadiis ay ugu qoran tahay ayuu helay wijaado wijaado weyaan saa ula socda qaala wuxuu yidhi waa min uruq ataxamul uruq ataxamul oo cilmiga duruqda lagu xambaaro axaadiista nabigan ay ka mid tahay inkastoo shuruudeeda ay aad u adagtay can abihi abihiis oo muxuu ah la yidhahdo cabdilahi eh, eh, bukayr bin cbdillahi ashaj waa iqa qaala wuxuu yidhi eh, ninka la yidhi abdulahi bukayr bin cbdillahi ashaj samictu waxaan ka maqlay maxamuud ibn labiid maxamuud ibn labiid oo saxaabi yar ahaa waa ninka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wejiga intuu biyo afka geliyey kadibna weji muxuu ugu tufay isagoo ama la ciyaari amaba yubarik fiih oo muxuu ahaa barakayni qaala wuxuu yidhi maxamed bin labiid ubira rasul nabiga waxaa loo sheegay an rajuli oo alaqa furay imraata haweenaydiisa alaaa taliiqaatin saddex alaq furay jamiican wadiba wada jirto ayaa loo sheegay faqaama wuu istaagay qadbaanan xaaluya mid caraysan isagoo caraysan ayuu istaagay uma qaala wuxuu yidhi ayulcabu miyaa lagu ciyaaraya bikitaab ilah kitaabka alle wa ana bayna adhurikum anoo dhabarkiina jooga oo indhex jooga xataa qaama rajul ilaa nin uu ka istaago wa qaala uu yidha ya rasul rasuulka allow alaa aqtulhu mandilo ilaa ka yidhaahdo ninka asagoo hawshaa sameeyey laakiin xadiidku waa xadiid daciifa weeyaan baabu ruqsa fii dalika in saddex dumarka lagu furo oo hal mar risaaciyo ruqsa lisu rusay ayuu baabkan u baab yahay inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay haddii ayba dhacdo xadiis afar boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna moxamed bn slmt almuraadi wa iqatun qaala xadaثna ibn qasim cbdiraman qasim cutaqi moxamed bn slmt almuraadi wa iqatun tabt mis waa iqa faqad iqatun faadil miya faqih iqatun faqih axsanta محمد سلمة المراد واثقة فقيه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي واثقة عن مالك وإمامك قال حدثني ابن شهاب الزهري أن سهل بن سعد الساعدي radia allahu tacala an arda ahbara wuxuu sheegay ana cuwaymiran ninka cuwaymir la yihahdo alcajlaani yarxamuka allah alcajlaani jaa wuxuu yimid ilaa caasim ibni cadiy ninkaas u yimid cuwaymir cajlaani alcajlaani ayaa wuxuu imaana caasim ibnu cadiy ayuu imaaday kow faqaala wuxuu yidhi ara'ayta bal ka warran yaa caasimu caasimow bal ka warran low anna rajulan nin hadduu wajada la kulma maa mraati haweeneydiisa la jirkeeda rajulanin oo naag xaaskiisii oo nin kale la jira hadduu la kulma ayaqtuluhu yaqtuluhu miyuu dili oo ninkii xaaskiisii la jooga miyuu dili oo fa kadibna ayagana ay dilaan oo qaraabadii ama hadisha amaba qisaas sharciga ha loo dile am kayfa yafcalu mise suu samayni muxuu samayn sali waxaad iisoo weydiisaa yaa caasimu caasimow rasuula rasulka iso can dalik arrinkaas isaga arrinta ku dhacday maadaama ay ku dhacday marka in asaga iska leexiyo inuu rabay ay u badan tahay waxaa la mid ah ninka la yidhaahdo cali bin abi aalib radi allah ta ada kitaab ahaara kale waa kusoo marnay kuntu rajula maddaan faamartu almiqdaad ma soo marna xadiikaas ma ogtaan nacam nin medi badan ayaan ahaa medida waxaa weyaan ninka iyo xaaskiisa markay fara biyo aanan minay ahayn iyo qoyaan aan minay ahayn oo lazij hokoollo ah, ah oo waxaa weyaan ka soo baxa weyaan ninka ragga marka dumarkan ayaguna ay leeyihiin marka ka isaga marka waa najaaso waa sida kaadidii oo kale wadyigana waa saasoo kale waa kaadidoo kale aaliban waxu imaadaa kaadida kadib ka isaga wadiga manigana waa aahir oo waa kan aslu khilqati ibni aadam ibni aadamka laga khalqo marka nin waxaan aha markuu le madi badan kadibna waxaan ka xishooday inaan nabigeenna weydiiya limakaana bnatihi mini gabadhiisii oo waxa weeyaan booska iga joogta ila waa xaaskiisi xaaskiina waxaa weya waa gabadh nabi maxmed alai sl slam marka howlahaasna waa howla ninka gabadhiisi in lagu agshisheega laga xishoodo oo ay habbooneyn marka miqdaad ibn aswad ayaa waxaan weydiiya ama ibn camr waxa lahaaba ayaan weydiiyey ayaan eh, amray inuu nabigeena soo weydiy sal slm kadibna nabigeena wuxuu amray in meesha ayadoo la nadiifiyo oo laga weyse qaato marka mararka qaar markay qofka arrinta taabadaysa in qof kale la adeejiye oo toos adiga aadan u abaarin wax fiican waxyaaba khaasatan yara fadeexada iyo fuxshiga amaba aqala shay laga yara xishoona kadibna wuxuu le waxaan u diray oon faray ninka la yidhi caasim eh, nabi alla u tag alayh sl slam sali iisa weydiiye caasimu caasimu rasul isa weydiye can dalik arrinkaas fasa'ala caasimun caasim wuxuu weydiye rasulla u weydiye sal slm arrinka ayuu weydiiyey nabi all arrinkaas haddii ay dhacda maxaa la samayn fakariha rasulla nabiga alle wuxuu nacay almasaa'ila su'aalihii wacaabaha aadna wuu u cambaareeyey wuu nacay warkaas kale aad buu runtii u dhibsaday waana ficil wax la dhibsado xataa kabura ilaa arrin ay ka weynaato ay ku culsaata alaa caasimin caasim maa hadal samicuu ka maql min rasul rasulka u ka maqla sal slm waa lagala dullacay caasim aa lagala duldhacay asagana dee laa naaqata lah walaa jabal ninkaas jamal walaalkiis unba ninkaas saaxiibkiisa ku yir war iisoo waraysa asaga haba yaraatin arrintae ku dhacday ma ahayn aad buu dhibsaday caasim wixii ku dhacay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasalu can ashya tubda lakum tasukum su-aasha noocaasa waxaa weeyaan waa tii nabigeena calayhi salat slam uu sheegi jiray su-aalaha in la yarayo maxaa yeelay ummadihii inaga horreeyey waxaa lagu halligay su-aal badnidooda iyo ambiyadooda ay khilaafi jireen soo ma ahayn marka su-aalaha qaarkood waxaa weeyaan qur-aankan waa lagu diiday nabigeenana alai sl slam wuu diidi jiray falamaa goortee rajac caasimun u soo laabtay ilaali reerkiisii jaahu cuwaymir cuwaymir ayaa u yimid alcajlaani wa faqaaluu hiya caasimu caasimu maada qaala laka rasulla nabig alle muxuu ku yihi sal slm rasuulka alle muxuu kugu yihi su-aashii jawaabteed maxay noqotay faqaala caasim wuxuu yidhi licuwaymir lam taatinii bikhayrin wax khayr ood ii keentay ma shar unbaad ii keentay nabigaad igu dirtay wa qad kariha wuu nacay rasul maslada su-aashii allatii su-aalta aad weydiisa canha faqaala cuymir wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartee laa antahii ma istaagay mana joogay xataa asala ilaan ka weydiiye canha xaggeeda rasuula rasulka sal slm ma ka joogay fa aqbala cuweymirun cuweymir wuu soo qaabilay wuu soo dhaqaaqay xataa ataa rasul rasulka ilaa ugu imaado wasata annaasi dadka bartamahooda uu nabigeen ugu imaado sal slm fa qala yaa rasuul rasuulka allow arayta bal ka waran rajula nin ka waran wajada la kulmay maca mraati haweeneydiis jirkeeda rajul yani nin ay wada dhaqmayaan ugu imaaday ciyaada bilah ayaqtuluhu miyuu dili oo fataqtuluunahu kadibna adinkaa dishaan oo xad lagu dilo ilan qofkii waxaas ku dishay lama ogsoona n lagu dili haddii aad maxaa weeyaan annafsu binafsi a lagu qaadi am kayf yafcal muxuu samayni faqaala rasul qa sl slm qad nazl allah lawin wuxuu soo dejiy fiika adiga fii saaxibatika xaaskaadii aayad buu kusoo dejiyey fadhab tag oo faati biha iyada keen qaala sahlan wuxuu sahl ibnu sacdin saacidi weeyaan fatalacanaa lican bay sameeyeen way isnacladeen waana anigana macanaas dadka aan la jiray cinda nabi nabig sal slm falamaa goortii faraqa cuwaymir cuwaymir uu ka faaruqay dhaartii iyadana ay faaruq abcan qaala wuxuu yidhi kadabtu been baan sheegay calayha korkeeda waan ku been abuurtay ya rasul rsulka allow in amsaktuhaa haddii aan sii haysto haddiiba naagtan aan sii haysto o xaas ii ahaato anaaba ku been abuurtay sidaa weyaan faطallaqaha alaaan saddex jeer ayuu furay saddex ayuu ku furay qabla an yamurahu rasuula rasulka al intuusan farin sala allahu calayhi waali wasalam laakiin bilaashowba uu furaay mooyane haddii marba licaan meesha uu yimaado khalaas war waa dhammaaday warkaas waa isku dhammaaday sidaa weyaan laakiin isaga wuxuu muxuu ahaa ragga qaar intay xanaaqana mogta waad furan tahay oo saddexaad ku furan tahay oo kunaad ku furan tahay oo boqolaad ku furan tahay oo qofku inuu iska un taqaa laga yaaba waa sidii oo kale wadaadkan marka ninka saxaabiga waxaa weeyaan saddexdiiu marka isu raaciyey laakiin marba haddii malaacano ay imaaday la kala guur meeshaas ilaa abad alaabidiin weligoo daman isuma banaano xadiis saddex kun saddex boqol iyo saddex kun afar boqol iyo dhah iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas abarna axmed ibnu yaxya alawdi wa iqa qala xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn wa iqatu tabt qala xadaثna saciid ibnu yaziid alaxmasi wa saduuq qaala xadaثna ashacbi waa ninka la yihahdo caamir ibnu sharacbil shacbi qala xadaثanii faطima bintu qays radia اlahu ta qalat waxay tihi ataytu nabiya nabiga imi sal sl faqultu waxaan ya rasul rasulka all faqultu waxaan idhi ana aniga bintu ali khaalid ree ali khaalid ayaa nahay kow isu sheegtay waina zawji ninkaygana fulaanan arsala wuxuu soo diray ilaya aniga bialaaqi alaaqayga wa inii ana saaltu allow reerkiisa waxaan weydiisay annafaqata nafaqa iyo wa iyo deegaan ayaan weydiisay fa abow calay way i diideen qaaluu yaa rasu rasuulka allow inahu qaaluu waxay yihahdeen yaa rasuul rasuulka allow inahu qad arsala ilayha ad inahu isaga ninka ninkii oo gabadhan furay qad arsala wuxuu soo diray ilayha iyaga bialaaati riqaatin saddex dalaaq uu soo diray halmaa saddex yuu soo raaciyey qaalat waxay tihi faqala rasul ui sal slm inama nafaqatu nafaqadii iyo wasukna deegaankii limarati haweeney ayaa iskala limarati ayuu u sugnaaday haweenaydii idaa kaana lizawjiha zawjkeeda calayha iyada arajcatu soo cisho haddii mar uu furay ama mar uu furay markaas deegaan iyo nafaqo way ku leeda lakiin haddii ay hal mar wixii ay wada tageen deegaan iyo masruuf ma lahan weyaan xadii saddex kun afar boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qala imam qna mxamed bashar bundar wa iqat xaafid qala xadana cbdiaman mhdi wa imamka qala xadana sufyan ibn athawri can salm ibn cabdiraxmaan an salm ke weyaan weyaan can shacbi wa caamir bin shacbi can fatim binti qaysin can nabi nabigen waxay ka wareysay radia allahu taala anha inuu nabigeena yidhi almuطalaqatu haweeneyda la furay alaaan saddex la furay laysa laha sukna deegaan ma lahan walaa nafaqa nafaqana ma lahan marka imaamku wuxuu u daliishanaya axaadiistan aan soo marnay in qofka saddex hal mar uu ku furi karo xaaskii ayuu u daliishanayaa raximah llah raxmatan waasica xadid saddex kun afar boqol iyo iyo shanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas akhbarna camr ibn cuثmaan alqurashi waa saduq qala xadaثna baqi ibn waliid waa saduq kaثيr tadiis can ضcafاء can abi camr wahuwa اlawsaaci wa iqaة jaliil qala xadaثna yaxya يحyى بن أbي kثير الطائي mولاهم وثقة ثبت يرسل ويدلس قال xدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف و ثقة مكثر قال xdثني فاطمة بنت فاطمة بنت qays بنت qays أن أbا cمر بن xفص almaqzuumi ninkaas oo reer bani maqzuum ahay ma taqaanaan bani maqzuum dad ka dhasho caamka oo la yaqaan ya sheekh axsant nacam iyo abu jahl ana aba camr bn xafs almaqzumi alaqaha wuxuu furay alaatan saddex yuu ku furay faاnطalaqa khaalidun ibn waliid ayaa wuxuu aaday fii nafarin koox oo min bani maqzuum ilaa rasuulilah bay aadeen sal slm faqaala bacdigii ayaa waxay yidhahdeen ama raggii waxay yihahdeen nafarkii faqaala nafaru waxay yidhahdeen yaa rasu rasuulka allow ina abaa camr ibn xafs alaqa wuxuu furay faatimata alaatan buu ku furay saddex hal lahaa naa naa miyay leedahay faqal laysa lahaa naa walaa sugna naa iyo deegaantoona malahan masruuf iyo deegaantoona malahan baabu alaaqi alaa saddex furin la furo almutafariqat ee kala tagsan qabla duuuli bizawja baabu alaaqi alaa saddexda furiinkeeda almutafariqati ee kala tagsan qabla dukuuli intaan loo gelin bizawjati haweeneyda ayuu baabkan u baab yani imaamka baabkan sida muuqato wallahu aclam wuxuu kala qastaa ama ula dan leeyahay in saddexda isla socoto oo haweeneyda diligaada saddex baad ku furanta xukunkeeda muxuu noqonayaa ma hal baa u dhacayaa mise wuxuu dhacayaa saddex uu dhici waa masaladii macruufka ahayd oon horay wax badan uga hadalnay oo alaima alarbaca madaahib alaima alarbaca iyo sayd cumar radia allahu taala ardaha khilaafadiisa intii dambe iyo cidda ka dambeysaba waxay qabaan in saddex ayaad ku furanta haweynaysa hadii la yidhaahdo in saddexdaba halkaas ay ka baxeen anti aaliq anti aaliq anti aaliq hadduu ninka layidhaahdo ama allaqtuki alaaan uu yidhaahdo inay intaba ay waxaa weeyaan ay saddexdii ku baxayso arrinta ayada ahayd ayuu imaamka cali eh, raxmat ullah eh, in in ay arrinta ayada ay waxaa weeyaan dadigeeda ayuu qabaa oo haddii saddex jeer gabadha uu ninka eh, fura saddex uu ku furo saddex baad furanta u yidhaahdo ama uu yih anti aaliq anti aaliq anti aaliq u yidhahdo in hal laga soo qaadaa inay jiri jirtay ayuu caddaynayaa waana hadda arrinta halkan la fatwooda od ogsoontihiin ayadoo la eegi naskaas hore oo noo imaan doono iyadoo la eegi maqaasida shareecada iyo dhibka culus oo waxaa weeyaan ka imaana markii reerkaas ay kala baahaan ay kala tagaan ilmihii dayacadoodii iyo fasaad aada u badan oo ka dhici kara awgeed ayaa kolleyba loo fatwooday aimo saas qabana way jiraan oo waxaa weeyaan arrinta iyada ah qowlkaas hore ku tagay marka mararka qaar waa madaan اijtihaad meelaha noqonaysa wa maadaama nusuustii qeyb hore ilaa sayd cumar khilaafadiis qeybta ka horey qeybta hore ilaa waqtiga abubakr ilaa waqtiga nabiga alaaqu alaai waaxid la xisaabi jiray marka ragga halkaas ayay marka ummadda uga qiildayeen halkaas ay ummadda uga qiildayeen sayd cumarna dadkii oo fududaysta markuu arkay oo saddexdii iskaga ciyaaraan waxaa weeyaan ayuu marka ku adkeeyey intaasunbay ahayd weyaan marka laakiin alaima aarbaca midaa dambe adkaynta sayd cumar ayay qaateen raxima allah ljamiic xadii saddex kun afar boqol iyo waa xadiis saxiixa qaala imam nas akhbarna abu daawuud sulayman bn sayf alxaraani wahiqa qala xaddatana abu caasim addaxaak bn makhlad ashaybaani mowlaahum albasri wahiqatu thabt can ibni jurayj can ibni taawus cabdullahi bni taawus wahiqatu faadilu caabid can abihi abis taawus bni kaysaan wahiqatu faqiihu faadil ana abasahbaa ninka la yihahdo abusahbaa ja wuxuu yimid ila bni cabaas buu yimid radia allahu tacala canhuma faqala wuxuu yidhi ya bna cabaas ina cabaasow alam taclam miyaadan ogeyn ana alaaa saddexda kaanat inay ahayd calaa cahdi rasul rasulka zamanki sal slm i wa abi bakrin abu sadran qeyb oo min khilaafati cumar cumar khilaafadiis ka mid ah radia allahu tacala canhuma turaddu in loo celin jiray ila waaxidati hal loo celin jiray oo hal laga dhigi jiray qaala wuxuu yidhi nacam marka wadaadadan fatwadaas bixiyaan oo markay eh, wiilki intuu xanaa kadibin gabadhi uu cabad ku dhufto ama saddex hal mar saddex baan kugu fur u yidhaahdo qiilka u raadini waxaa weeyaan meesha ay cuskanaan meeshan waa la socda ujeedaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah culammadeenni fuqahada ahaa raggoodii qaarkood waxay samayn jireen oo runtii aan wax badan la caasirnay oan aragnay masaladan way ogsoon yihiin masaladan way ogsoon yihiin xawaashida iyo shuraaxda qaar ee muxuu ahaa kutuba alfiq shaafici na way ku jiraan oo hoose meelahaas ay ka arkayaan kor mutuunta kale kuma qorno meelaha markay ka arkaan marka waxaa weeyaan qiil bay u raadinayan qofka marka laakiin qiilka toos uguma raadinayaan marka xogaho oo qaalinto iyo wax laga qaado ayaa marka aqiil loo raadin jiray laakiin mid ma samayn jirin ficlan inay ninka xaaskii u furo oo mar labaad uu furo oo mar saddexaad uu furo kadib lagu soo celiy may samayn jirin saa la socda qiilka ay raadin jireen marka waa qiil qiil lahay weyaan waa qiil qiil lahay oo waxaa weyaan gabadhii saddex baan ku furi markuu yidhaahda khalaas meel wax looga raadina mala moogta halkiia marka waxay samayn jireen in ay waxaa weyaan ay yidhaahdaan qaalinkeene qiil baa lagu raadin qaalinkeene qiil baa lagu raadin kadibna saasaa lagu eh, eh, looga celin jiray marka xaaladooda qaalinta qaadashadeeda waa baabka laakiin in masalada ayada halkaas ay u qiilday jireen wax jiraba marka annaga lafteenna hadda waxaa dumarka iyo dhalinyaradan ummaddan isku dhex yaacday oo xanaaqa sanka u wada saaran yahayoo saddex baan ku furay iska dhihi iyo kun iskaga dhawaaqi waxay rabaan sheegi marka in loo qiilday waxaa keeni nusuustan cad naskan cad ayaa halkan yeelay nusuus kaloo lamid ah ayaa yeela halkaasaa loo qiildayaa sa nacam sheekhay noocama waa axsanta annaga marka waxaan ka aadnay dhanka kale oo in uun lidalika xadiidka wax hadda macnahaas isaga hadda oo tarjamada caddaynaa ma muuqato lidalika tarjamada tafsirka hata waan ka tawaquf waan ka istaaga wejeda oo imaamka wuxuu le baabu طalaaqi aلثalaaثa almutafariqa qabla اdukhuli bالzawja meesha hoosana xadiid kalena ma jiro waa asaga laftarkiisi istimbaad culus inaad ku jiro laga yaaba ballan ku noqona ana aba sahba jaa ibna cabaas ila bna cabaas faqaala ya bna cabaas alam taclam ana alaaثa kaanat calى cahdi rasul lah sal slm abubakr wasadna min khilaafati cumar radi allahu canhuma turaddu ila alwaaxida qaala nacam tarjamada iyo xadiidka aada isuma maaj biluqatikum aada isuma waafaqayaan waaya baabu alaaqi alaaq iyuu baabkan u baab yahay lilatii haweeneydii tankixu guursad zawjan nin guursad uma kadibna laa yadkhulu biha usan u galmoonin haweeney baa nin muxuu ahaa guursatay ninkii marka uma galmoonin ninkii uma galmoonin maxaa la yeeli ninkii aynu ku noqonta hore ay waa kan marka xadii saddex kun afar boqol iyo todobaad waa xadii saxiixa qala imam bn sacd akhbarna moxamed bn cala alhamdani alkufi wa iqat xaafid qala xadaثna abu mucaawiya moxamed bn khazm bn dariir wa iqat axfad الnaas lxadiiث acmash waqad yahimu fi xadiiثi غayrihi waqad rumya biاlirjac can acmash can ibrahim bn yaziid can aswad ibn yaziid الnaqci can caaishaةa umi اlmuminiin radia allahu ta ardaha qalat waxay tir umuna caaisha su-ila rasul nabiga waxaa la weydiy sal sl an rajuli nin oo alaqa furay imraata haweenaydiisa furay ee wax laga weydiiyey markuu furayna fatazawajat zawjan hayrahu nin ninkii hore oo furay aan ahayn marka ciddada dhammaatay ayay guursatay fadakhala biha u galmooday ama waa la aqalgalle oo galmoodma waa la aqalgalay uma kadib alaqa wuu furay qabla an yuwaaqicahaa isagoon u galmoonin ayuu furay ataxilu lilwali ninkii hore miyay u banaanta meherku maa lagu iray waa la furay marka ninka ma u banaanta faqala rasul la sl sl laa maya uma banaan ninka hore kuma noqon karta xataa yaduuqa alaakharu kii kale ama kii dambe ilaa uu ka dhadhamiyo cusaylatahaa malabyarowgeedii aw taduuqa ay ka dhedhamise iyadana cusaylatahu malabyarogiisi sidaas ayuu nabigeena amar ku bixi ilaa ay mucaasharo iyo ay ka sameeyaan abadan ninkii hore noqosho ma xataa tankixa zawjan hayra nikaaxaas waxaa weeyaan waxaa ku lifaaqan inay wada dhaqdaan isu golmoodaan ayaa ku lifaaqan weeyaan kadibna u fura laftirkiisi muxalalka ama muxalilka ninka loo yaqaano oo ataysu lmustacaar nabigeena ku tilmam sal slam haweeneydi ninka markii aad saddexda ay ka dhammaatay nin inuu ay la heshiiso ama asaga uu la heshiiyo kadibna aad u dhexmaro markuu ayaamo la joogo kadibna u furo oo lisla kadibna kii aad ku noqda muxalal ayaa la yihahdaa atays almustacaar waa orgi lasoo qorsaday ayuu nabigana ku magacaabay sala allahu alayh waali slam nin aad u liidan aad u liidan waxbana ma alaaloob kuma xalaaloobayso oo wax ku xalaalooba lama arko xadiid saddex kun afar boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas abarni cbdiraxman ibn cabdillahi ibn xakam alansaari waa iqa qal xadana شhucayb ibn ley alfihmi waa iqaة nabiy فaqih can abi abis ley bn sacd almisr اfihmi waxaa weeyaan waa ree masr waana imaamkoodii qal xadanii ayub ibn musa wa iqaة alqurayشhi can shaabi zuhri can urwa ibn zubayr can caiشhaةa um اmuminiin radia اlah ta qalat waxay ti umn caiشha jaaءat imraأatu rifaaca alquradi ninka rufaaca ama rifaaca alquradi ninka la yihahdo oo ree bani qurayda aha haweenaydiis ay u timid ilaa rasulah w timi sal slm faqaalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow innii aniga nakaxtu waxaan guursaday cabdiraxmaan ibni cawf ama cabdiraxmaan ibni zubayr ayaan guursaday ninka la yihahdo wallaahi allaan ku dhaartay maa macahu isaga la jirkiis ma ahanin ilaa milu haadihi alhudba maradan darafkeeda iyo shurufteeda wax aan taas wax noocaas ma wax kale gacanta uguma jiraan ninka waxaa weeyaan zirowa waayo dumarka moogtu halis faqala rasul wu sl slm lacalaki waxaad mudantaha laga yaabaa turiidiina inaad doonaysid an tarjici ilaa rifaaca rifaaca inaad u laabato inaad doonaysid dabcan jawaabtu maxay noqotay nacmay noqotay laa ayuu yihi nabiga maya xataa yaduuqa ilaa uu ka dhadhamiyo cabdiraxmaan ibn zubayrkaas cusaylataki malabyarowgaada awa taduuqi adnaad ka dhadhamisid cusaylatahu malabyarogiisii sidaa weeyaan saasuu nabigeena amar ku bixi sala allahu calayhi wa wasalam baabu alaaq اbat baabu alaaq اlbatta dalaaqa go-an oo ku noqodka aan lahayn oo waxaa weeyaan dhammaystirmay wixii ku saareeyo baabkan u baab yahay xadii saddex kun afar boqol iyo sagaalaad waa xadii saxiixa qaala alimam bn sa quna ali camr bn cali falas waatiqatun xaafid qaala xadana yaziid ibn zurc waatiqatun tabt qaala xadana macmar ashad ilasdi waatiqatun tabt can zuhri waa imaamkii can curwat bni zubayr can caishata umuminiin radia allahu ta anha qalat waxay tir umuna caisha aquradii haweenaydiis ay u timid ila nebi u timid sal slm wa abu bakrin abu bakarna cindahu agtiis uu la jooga nabi maxamed calayhi salatu slam iyo abu bakar oo meel isla jooga ayaa haweenaydii rifaaca uu furay ayaa nabiga u timid sal slm fa qaalat waxay tii ya rasul rsulka allow inii aniga kuntu waxaan aha taxta rifaaca alquradi ninkaas ayaa i qabay waxaasaan u ahaa faallaqanii batta faallaqanii wuu furay albattata yani alaaqi inta u dambeysay ayuu furay saddexdii ay dhammaatay weyaan fatazawajtu waxaan guursay cabdiraxmaan zubayr ayaan guursay azabiir cafwan zabayr waa zabiir riwaayad horan zabiir ay ahayd cabdiraxmaan ibn ayaan guursaday ama i guursaday wa inahu isaga wallahi baan ku dhartay ya rasu rasuulka allow maa macahu isaga ma wata ama ma haysto ilaa midla haadihi اlhudba faraqan maradan faraqeeda ama shuruufteeda waxaan ahayn ma haysta weyaan waakhadat waxay qabatay hudbatan min jilbaabiha jilbaabkeeda muxuu ahaa daraf ka mid ay qabatayoo way saas u dhaqdhaqaajisay kolleyba dabcan wa khaalid ibnu saciid ninka khaalid ibnu saciid bilbaab albaabka uu taagan yahay falam ya'dan lahu nabigu uma idmin dabcan gabadhaas hawsheeda ay in aad sirteeda dhegaysto ayaa kol loo diidaayey faqala wuxuu ya abaa bakr abuu bakrow mise waa maqlaysaba wuu maqlay ninkaas cabdiraxmaanka banaanka u taagnaayo wuu sugay khaalid ibn saciidka wuxuu taagna banaanka falam yadan lahu nabiga uma idmin faqal wuxuu ya abaa bakr abuu bakrow alaa tasmacu miyaadan maqlaynin haadihi haweenaydan oo marifaaca u furay tajharu inay banaanka soo dhigayso oy la dhawaaqaysa bima tajharu bihi waxay la jahraysa oy la dhawaaqaysa oy qarsanaynin cinda rasul rasul aragti sal slm haweenaydan xishood kalean maad qabatid war nabiga agtiis waaad ku sheegaysa o faqaal wuxuu yidhi turiidiini miyaad doonaysaa an tarjic ilaa rifaaca inaad rifaac u laabato laa maya suuragal ma aha xataa taduuqii ilaad ka dhadhamiso cusaylatahu malabyarowgiisa oo yaduuqa se ka dhadhamiyo cusaylataki malabyarawgaada sidaa weyaan waay baabu amruki biyadiki haweenayd in la yidhaahdo amarkaaga gacantaadu ku sugan yahay wuxuu kuso aroriyo baabkan baab xadiidka waa adiidka eh, xadiidka saddex kun afar boqol iyo tobanaad waa daciifun marfuucan in nabiga loo kor yeero daciif ayuu ku yahay saxiixun min qowl xasan albasri wa huwa albasri xasan basri haddii loo tiiriya hadalkan soo socda waxaa weeyaan waa xadiid ama ahar saxiixa laakiin nebi maxamed aa yidhi in la yidhahdo waa daciif weeyaan qaala alimamu nasai abarna cali ibn nasr ibn cali almarwasi weeyaan waa iqa qaala xadaana sulayman ibn xarb waa iqa qaala xadaana xamaad ibn zayd dirham waa iqatun tabt qaala qultu waxaan ili ayuub astikhtiyaana weyan hal calaymta miy adeegsantahay axadan qof qaala yidhi fii amriki biyadiki amarkaada gacantaada ku sugan yahay annahaa iyada alaaثun saddex inay ku dhacaysa ama u dhacay saddex hayr اxasan xasan albasri qof aan ahayn oo amruki biyadiki inay saddex u dhacayso oy saddex u dhiganto qof kale oo yidhi miyaad taqaana od ogsoon tahay hadduu haweeneyd haddii ku yidhahda arrinkaada gacantaada ku jira furinkaada gacantaada ku jira saddexaa dhacaysa qof aan xasan basri ahayn oo hadalkaas qaba ama yidhi miyaad taqaanaa ayuu weydiiyey kow faqaal wuxuu ilaa maya uma kadibna qaal wuxuu allaahumma allahyow kufran ay asaluka khufraanan dembi dhaaf ayaan ku weydiisani ilaa hadal u hilmaamsanay buu soo xasuustay ilaa maa kii mooyeen xadaanii uu ii warramay qataada can kaiir uu iga warramay mawla ibnu sumrata uu iga warramay can abi salamata ibn cabdiraxmaan uu iga warramay can abi hurayrata ninkan la yihah martabadiisa can abi salamata ibn cabdiraxmaan can abi hurayrata radi ala ta an nabi nabig xukun sl sl qal nabigan wuxuu yidhi alaatun saddex inuu yidhi o falaqiitu kaiiran baan la kulmay kaiir mawla ibnu sumrata ayaan la kulmay fasa'altuhu waan weydiiyey falam yacrifhu muusan garanin oo hadda xadiidkaas inuu saddex muxuu ahaa amruk biyadig saddex inuu dhaca muusan garanin farajactu maqbuul miya ya waa maqbuul axsanta ninka la yidhahda kaiir mowla ibnu sumra waa maqbuul wa khaطa man caddahu fi الصaxaaba inuu saxaabi cid sheegtayna gafay ku dhacday kadibna wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo ayuub ayuuba wuxuu yidhi farajactu waxaan u laabtay ilaa qataada ayaan u laabtay fa akhbartuhu arrinka ayaan u sheegay fa qaala wuxuu yidhi hmm. marka qofka farajactu lah waxaa weeyaan soo ma ahan soo ayuub ma xadiidkan dib ugu laabto qaala imam abarna cali ibn nasr ibn cali qaala xadaثna sulayman ibn xarb qaala xadaثna xamaad ibn zayd qaala qultu xamaad ibn zayd wuxuu leey qultu waxaan ii ayuub waxaan ku idhi hal calimta mi adegsanta axaddan qof qaala yidhi fii ereyga soo socota fii amruki biyadika hadalkaas qofka haddii xaaskiis uu ku yidhaahdo annahaa alaaun iyada waa saddex inay saddex udhacayso qof yidhi miyaa taqaanaa eh, hayrulxasan xasanulbasri qof ahayn miyaa taqaanaa yaa la weydiina marka ayuubaa la weydiini kadibna hadalka waxaa bilaabay faqaala wuxuu yidhi marka ayuub laa maya ayuub ayaa wuxuu yidhi laa maya uma kadibna qaala wuxuu yidhi allaahumma kufran ay asaluku qufraan dambi dhaaf ku weydiisani waxbuu soo xasuustay ilaa maa kii mooyane yaa hadalkaa wata weli ayuub xadaanii uu warramay qataada uu iga warramay can kaiir mawla ibni sumra uu iga warramay can abi salmata ibn abdiraxmaan can abi hurayrata can nebi sal slm qal wuxu yidhi alaaun waa saddex hadduu qofka yidhaahdo amruka biyadig xasuus ku yihahdo saddex bay u dhacaysaa qataada ayaa iiga wariyey oo ka wariyey kaiir aan ka wariyey qataada ayaan ka wariyey qataadana kaiir mawla ibnu sumra ayuu ka wariyey abi slmt bdiman ayuu kasii wariyey abu hurayre inuu nabigeena yidhi sal slm saddex buu u dhici intaas umaan xasuustaa uu yidhi falaqiitu kaiiran kaiir ayaan la kulmay yaa la kulmay mar kaiir waxaa la kulmay ayuub qataada u dhexay falam yacrifu muusan garanin oo hadalka isaga ahay ood ka wariyey ninka la yidhaahdo ka wariyey ayuub qataada uu ka wariyey muusan garanin farajactu ilaa qataada ayaan u noqday faahbartu arrinka ayaan u sheegay aqansya wuu hilmaamay kaiir wuu hilmaamay baabu man xadaa wanasy baab irajir qof inta xadiid sheegay kadibna hilmaamay wax jirawa qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi hada xadiiu munkar xadiidkan waa xadii munkara munkar waa taqaanaan mukhaalafat adaciif liiqaat sidaa weeyaan marka xadiidkaas haddii hadalka marka xasan uu yahay waa waa saxiix laakiin xadiidnimo oo nabigeena ka sugan saxiix kuma ahan weeyaan marka cibaaraadka iyo siyaqda wax lagu furo amruku biyadiki saddex uma dhacayso hada wallahu aclam w sala اllah wslm ala cabdi rasul mustafaa